bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawawiyu raximahu llahu tacaala faslun fi اdducaai fi lmultazami wuxuu u fasal yahay ducadii fi lmultazami multazamka dhexdiisa ahaanaysa marka multasamka la joogo oo qofka uu caloosha iyo xabadka jirkiisa dhan saaro multasamkana waa beyna alxajari walbaab wa huwa maa bayna alkacbati kacbada iyo walxajari alaswad maa beyna baabi alkacbati kacbada albaabkeeda walxajari alaswad iyo xajarul aswadka inta udhexaysa waaye ducadaasi waxaa loogu magacaabay marka dadka ayaa ku dhegi jiray qad qadamnaa waxaan soo hormarinay annahu yustajaabu in la aqbalayo fiihi multasamka dhexdiisa adducaau in lagu aqbalayo wa min addacawaati alma'huurati ducooyinkii lasoo guuriyeyna waxaa ka mid ah allaahuma laka alxamdu ilaahu adaa ammaan leh xamdan yuwaafii nicamaka xamdan xamdi yuwaafii yacnii gaarayo ama oofinaayo nicamaka nicmooyinkaaga oofinayo wayukaafiu masiidaka ziyaadadaadana yani kaafinayo oo u abaalgudayo yani axmaduka waan ku ammaanayaa bijamiici maxaamidika ayaan kugu ammaanayaa maa calimtu minha waxaan ogahay wamaa lam aclam iyo waxaanan ogeyn calaa jamiici nicamika nicmooyinkaaga dhammaantoodaan kaaga mahad celinaya uu kugu ammaanayaa maa calimtu minhaa waxaan ogaaday wamaa lam aclam iyo waxaanan ogaanin wa calaa kulli xaalin iyo xaal dhammaantiis allaahuma salli wasalim calaa muxamedin wacalaa aali muxamed allaahuma acidnii ilaahu iga kori min ashayaani rajiim shayaan ilaahu iga kori wa acidnii min kulli suu xumi kasta iga kori waqanicnii igu qanaacasii bimaa rasaqtanii waxaad igu arsuqday wabaarik lii ii barakay fiihi waxaa igu arsuqday dhexdiisana ilaahu ii barakee allaahuma ajcalnii ilaahu iga dhig min akrami wafdika wafdigaaga kan ugu karaamada badan uguma wanaaga badan caleyka korkaada wa alzimnii ilaahu ilaasimi sabiila alistiqaamati istiqaamada jidkeeda xataa alqaaka intaan kaala kulmayo yaa raba alcaalamiin uma yadcuu waa duceysanayaa bima axaba wixii uu jeclaysta ayuu ku duceysanayaa markaas oo isagu markaa uu rabo ayb ayb xaafidku waxauu yihi lam aqif calaa aslin wallahu lmustacaan xadiidkan marka ducadan oo ma'huurka uu leeyahay asal ay leedahay ma aanan dul istaagin waakhraja bnu ljawsiyu fi kitaabi muhiiri alcasmi assaakini qaala abu sulaymaan ayb waqafa rajulu calaa baabi lkacbati xiina faraqa min alxaji faqaala alxamdu lilah bijamiici maxaamidihi kulliha maa calimtu minha wamaa low aclam ilaa aakhirihi ayuu akriyey Eh, uma qafla ilaa baladihi faxaja min qaabilin fawqafa calaa baabi lkacbati wadahaba liyaquul si uu u yiraahdo mithla maqaalatihi fanuudiya ya cabdallaah atcabta alxafadata min caami awalin ila alaan famaa faraquu mima qulta yacnii ninbaa wuxuu leeyahy intuu meesha multasamkaas qabsaday ayuu ducadan la sheegay hadda ayuu akhriyey markuu ducadan akhristay kabacdi markii ducadan la sheegay oo akhristay kabacdi ayuu iska tegay markuu xajiye kadib ayuu saan dhahay kadibna waa iska tegay wuxuu aaday meesha wadankiisii markii dambeu soo laabtay meeshiibuu kusoo noqday markaas waxaa lagu yidhi war malaa-igtii baad noojisay kalki tookadii hore ayb oo weli waxa ay dhahday ayay qorayeen ajrigii ka dhashay nacam calaa kullin marka wax ma ahan hadda sugnaaday asalkeeda la yaqaano hadda ibnu xajar sida uu tilmaamayo ayb faslun fi ducaai fi lxijiri wuxuu u fasal yahay ducada fi lxijiri xijir ismaaciilka lagu duceysto bikasri ilxaai oo la hoos dhigo iskaaniljiimi jiimka oo la reebo huwa maxsuubun min albeyti xijrigaasuna wuxuu ku tirsan yahay oo ku xisaabsan yahay kacbada oo kacbada markii hore nabiyullaahi ibraahim markuu dhisay afar qaacido ayuu u sameeyey afar tiir afartii tiir hadda laba ka mida ayaa kuwii nebi ibraahim ah ruknulyamaaniga iyo xajarul aswadka tiirka uu ku yaalo labadaas meeshii ibraahim dhigayay ku taagan yihiin labada kale oo xijir ismaaciilka xaggiisa xigto labada kale oo kuwaas kasoo horjeedo waa labo aan ku oolin meeshii nabiyullaahi ibraahim ou dhigay kuma yaalaan oo quraysh markii dambe kacbada dhisaysay waxay yidhaahdeen maal xalaala ah, maana wax kale aanan ku dhisin maalkii bay markaas aruuriyeen waxaa ka go-ay marka shaqadii wixii ay ku wadeen lacagtii baa ka go-day markaasay waxay ku simeen labadii tiiri asalka markay kasoo qaadeen oy soo wadeen meeshii asalka ahayd waa soo gaarsii waayeen oo nebi ibraahim oo kacbada aasaaskeedii labadii kale oo ka qoday waa soo gaari meel dhexay ku joogsadeen marka meeshaasay marka ku qabteen kacbadii saasay ka dhigeen qeybtan marka intii hartayna waxyar bay wareejiyeen marka xayndaabay u sameeyeen si loo ogaado inay kacbada ka mid tahay qeybtaas hataa oo qofku marku dawaafayo marka inuu meeshaas galo waa laga celiya maxaa yeelay hadduu meeshaas gala kacbadiiuba ku dhex jiraaba maba dawaafayo ma fahamteen ayb markii hore hadday kacbadu sidaan oo kale ay ahayd maalan oo afarteeda tiirsaas ay ahaayeen labadan tiir ruknul yamaani waa kan kana xajarul waa aasaaskii meeshii nebi ibraahim ay kaga taagan yihiin kuwan marka labadan ayaa laakiin meeshooda aan joogin oo meelahan oo kale ayay ku joojiyeen kacbada saasay noqotay marka intaan marka waa qaybo kacbadii kamida waa oon dhisnayn xayndaabaa laga dhiga lagu wareejiy xijul ismaaciilka marka meeshaasaa la dhahaa qofka daaifkaee kacbada dawaafay inuu gala ma aha meeshaas ayb wamin adducaai ilmaahuur qad qadamnaa waanu soo hormarinay annahu yustajaabu ducaau ducada in la aqbalaya fiihi fi lxijri oo ninkii xijriga ku tukadana nin kacbada ku dhex tukadou lamid yahay wa min adducaa'i alma'huuri fiihi ducadii lasoo guuriyey oo isaga dhexdiisa lagu soo guuriyey waxaa ka mid a ah, yaa rabbi ateytuka waan kuu imid min shuqatin baciidatin meel fog ayaan kaaga imid mu'amilan anoo rajaynayo oo yididiilo ka qabo macruufaka wanaagaaga fa anilnii ilaahu igaarsii macruufan macruuf min macruufika adiga macruufkaaga ka mid ah tuqniinii bihi aada igu deeqaysid can macruufi man qof wanaagiisa siwaaka adiga kaasoo haray qof adiga kaa soo haray macruufkiisana aa igaga deeqaysa yaa macruufan bilmacruufi ayb sidaasuu dhahayaa marka tan baa marka uu keenay iyadana ayb wa min aducaa ilma'huuri xaafidku wuxuu yidhi aharkan uu sheegay waxaanu ku werinay fi lmuntadam libni ljawsi wa fii muhiiri ilcasmi lahu bisana oo ibnuljawsi uu leeyahay ayb waa siddigaan umalaynan sid ibnuljawsiga inuu yahay bisanadin daciifin min ariiqi malik bni dinaar xaggiisa ayb marka waa xadiid ou dacfi ku jiro yaa macruufan bilmacruufi mid lagu yaqaano kii macruufka lagu yaqaano waay faslun fi ducaai fi lbeyti ducadii kacbada dhexdeeda lagu duceysanayay ayuu fasal yahay qad qadamnaa waxaanu soo hormarinay annahu yustajaabu in la aqbalayo adducaau ducada fiihi ducadii in la aqbalayaanu soo hormarinay fiihi fi lbeyti beytka dhexdiisa kacbada dhexdeeda waraweynaa fii kitaabi nasaa-iyi waxaanu ku werinay can usaamata bni zaydin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka lamaa dakala albeyta kacbadii markuu galay ataa wuxuu la yimid wuxuu yimid mastawuxuu yimid mastaqbala wixii soo horehore usoo wixii yacnii wixii uu qaabilay oo wejigiisa qaabilayo min dubuuri lkacbati kacbada gadaasheeda xaggeeda ayuu kaga yimid fa wadaca wajhahu wejigiisii wuxuu dhigay waqadahu iyo dhabankiisii caleyhi kaa korkiisa waxamid allaha tacaala alla ammaanay alla ayuu u mahadnaqay wa ahnaa caleyhi waa ammaanay wasalahu waa weydiisay wastakfarahu waa dembi dhaaf dalbaday uma insarafa waa gadoomay ilaa kulli ruknin ayuu aaday tiir kasta min arkaani alkacbati kacbada tiirarkeeda fastaqbalahu bitakbiiri ayuu ku qaabilay wاltahliili waltasbiixi wاlhanaa'i cala allahi caza wajal wاlmas'alati iyo baryo alla uu baryo walistigfaari dembi dhaaf uma kharaja waa baxay wixiiba marka hortiisa ahaa ayuu xagga dambe kacbada ugaga yimid ayb albaabkiibuu kasoo galay hore hore ayuu u socday derbiga kasoo horjeedo ee wejigiisa qabanaya ayaa agtiisa uu ku tukaday meel u dhow gacmada marka waxay leedahay lix tiir ayay dhexda ku leedahay saddex sidaas iyo saddex sidaas ah ayaa saqafkeeda celinayaan oo haayaan istiwaanooyin oo kale u ah marka labana midigu iska mariyey halna wuxuu iska mariyey bidix dhexdooda ku tukaday derbigana sutrow ka dhigtay waayahay marka ataa mastaqbala ay mastaqbalahu min duburi lkacbati xaala dukhuulihi ilayha wa mashyihi tilqaaa wajhihi ayb ayb faslun marka kacbadii in dhexdeeda lagu tukan karo lagu duceysan karo adkaar lagula imaan karo ayuu cadaynaya faslun fii adkaari sacyi sacyiga adkaartiisiiba u fasal yahay qad taqadama waxaa soo hormaray annahu yustajaabu ducaau ducada in la aqbalaya fiihi sacyiga dhexdiisa wa sunnatu sunnadana an yutiila inuu dheereeyo waa alqiyaama qiyaamka istaagitaanka cala safaa buurta safa korkeeda uu istaagayo wayastaqbil alkacbata kacbadu inuu qaabilo waayo sunnadii fayukabira uu kibaarto wayadcuwa waa kibaaranaya waa ducaysanaya fayaquulu wuxuu dhahaya allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamdu allahu akbar calaa maa hadaana walxamdu lilaahi calaa maa awlaana laa ilaaha illa allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wayumiid biyadihi alkhayr wahuwa calaa kuli shayin qadiir laa ilaha ila allahu waxdah yani laa ilaaha ila allahu anjaza wacdah wanasra cabdah wahazama alaxzaaba waxdah laa ilaaha ila allah walaa nacbudu ilaa iyaah mukhlisiina lahu ddiin walow kariha alkaafiruun allaahuma yaa allahu allow inaka qulta waxaa tiri idcuunii barya astajib lakum idin ajiibe wa inaka adigana laa tukhlifu lmiicaada ballanka kama baxdid wa inii aniguna asaluka waan ku su-aalanayaa kamaa hadaytanii saad iigu hanuunisa lil islaami a igugu hanuunisa anlaa tanzicahu inaadan siibin minii aniga xaggeyga aadan iga siibin xataa tatawafaanii ilaa aada igaga oofsato ana muslimun anoo muslim ah hidaayadii islaamnimada inaad iga siibin ilaa aada iga oofsato anoo muslim ah uma yadcuu waa ducaysanayaa bikhayraati alaakhirati aakhira khayraadkeeda iyo wadunya adduunyadii wayukariru hada dikra dikrigan waa ku celcelinayaa waducaaa iyo ducada halaaa maraatin saddex jeer walaa yulabii ma talbiyeysanayo ayb oo talbiye markaa la imaan maayo ayb marka u saciga bilaabi raba kacbadu u jeesanaya markaasuu sidaan u takbiirsanayaayo sidaan buu dhahayaa ayb oo ducadan u akrinayaa ayb ayb waidaa wasala ila almarwati marwo haddii uu gaaro raqaa calayha waa fuulaya waa koraya waqaala qaala aladkaara adkaartiibuu dhahaya iyo wadacawaati iyo ducooyinka allatii qaalahaa uu kusoo yiri cala safa safa korkeeda waraweynaa can ibni cumara radia allahu canhuma anahu kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray cala safaa buurta safa korkeeda allaahuma acsimnaa ilaahu na dhowr bidiinika diinkaaga nagu dhowr dawaaciyatika daacadaada nagu dhowr wa dawaaciyati rasuulika rasuulkaaga daacadiisa nagu dhowr sala allahu calayhi wasalam wajanibnaa ilaahu naga fogey xuduudaka xuduudaada maxaa yeele ilaahay maxaa xuduud u aana maxaarimta waxyaabaa uu xarimay nagaba fogey markaas xaaraantaas allahuma yaa allahu allow ijcalnaa ilaahu naga yeel nuxibuka inaan ku jecelnahay wanuxibu malaa-ikataka aan jecelnahay waambiyaa'aka aan jecelnahay warusulaka aan jecelnahay wanuxibu inaan jecelnahay ilaahu naga dhig cibaadaka saalixiina addoomadaada suusuuban allaahuma janibna xabibna ilayka ilaahuna jeclaysii wailaa malaa'ikatika wailaa anbiyaa'ika warusulika wailaa cibaadika asaalixiina allaahuma yaa allahu allow yasirnaa noo fududay lilyusraa xaaladii fududeyd wajanibnaa naga dheeray alcusraatii adkayd waqfir lanaa ilaahu noo dhaaf fi laakhirati waluulaa tan dambe tan tan hore wajcalnaa ilaahu naga yeel min aimati lmuttaqiina muttaqiinta imaamyadooda ilaahu naga dhig <coughs> bayhaqi ibnu abi sheyba wariyeen ayb meesha marka ibnu xajar wuxuu yiri sida futuuxaadkaba ku sugan alqowlu fii hada dikri kaladii qablahu ay dakarahu alxaafid alxarbiyu min gayri nisbati wayaquulu fii dahaabihi wuxuu dhahayaa warujuucihi iyo noqodkiisa bayna safaa walmarwa safay marwa uu ku noqnoqonaya rabi ikfir warxam watajaawaz cama taclamu inaka anta alacazu lakram saasuu dhahaya ilaahu dhaaf ilaahu naxariiso ilaahu waxaad ogtahay noo dhaaf innaka anta alacazu lakram adigu waxaa tahay mid cizo badan oo maamuus badan ayb yani karaamo badan allaahuma aatinaa fi dunyaa xasanatan ilaahw adduunyada wanaag nagu siiya wafi laakhirati xasanatan ayb waqinaa cadaab annaar naarta cadaabkeedana ilaahu naga kori ayb middaa marka saasuu yiri saciid ibnu mansuur fi sunan uu ku wariyey can ibni cumar annahu kaana yaquulu yacni cala safa laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lahu ilaa aakhirihi ayb xaafidku marka markuu takhriijiyey mowquuf saxiix ah waa yiri xadiidka ibni cumar kan hadda aan soo dhammaynay mowquufun saxiixun qultu qaala abariyu fi lqiraa abari marka muxibu abari buu ka wadaa alqiraa liqaasidi umi lqura kitaab la dhahu leeyahay akhraja darafan minhu maalikun fi lmuwaa qeyb baa maalik ka wariyay waahrajahu bikamaalihi ibn lmundir ayaa wariyey wa min aladciyati almukhtaarati adciyadii la doortay waxaa kamid a fi sacyi lagu doortay wafii kulli makaanin iyo meel kasta allaahuma yaa muqaliba alquluubi habit qalbii calaa diinika allahuma inii asaluka muujibaati raxmatika wcazaa'ima makfiratika wasalaamata min kuli idmin walfawza biاljannati wاlnajaata min annaari allahuma inii asaluka alhudaa waltuqaa walcafaafa walghinaa allahuma acinnii calaa dikrika washukrika waxusni cibaadatik allahuma inii asaluka min alkhayri kulih maa calimtu minhu wamaa lam aclam waacuudu bika min ashari kulihi maa calimtu minhu wamaa lam aclam waas'aluka aljanata wmaa qaraba ilayha min qowlin ow camal waacuudu bika min annaari wamaa qaraba ilayha min qowlin ow camal waa iska macruuf ducadan marka qeyb kamidana waana soo martay walow qara'a alqur'aana quraanka aanka haddii uu akriyay sacyiga dhexdiisa kaana afdala iyada ayaa fadli badan qiraadaas wayanbaqii waxaa haboon an yajmaca inuu jamciyo bayna haadihi ladkaari adkaartan iyo dacwaati iyo ducooyinka iwalqur'aani qur-aanka fain araada aliqtisaara hadii uu doono haddii uu doono soo gaabin inuu wax ku gaabsado ataa bilmuhimi ayuu la imaanayaa faslun fi ladkaari adkaartii allatii yaquuluhaa uu dhahayo fii khuruujihi bixidiisa min makata uu ka baxayo ilaa carafaat uu aadayo maka markuu ka baxayo carafaat u socdo adkaarta uu la imaanayo yustaxabu waxaa la sunneeyaa idaa kharaja min makata hadduu ka baxo mutawajihan ilaa minan minana uu u jihaysanayo an yaquula inuu yiraahdo allaahuma iyaaka arjuu ilaahu adig kaligaa baan ku rajaynayaa walaka adcuu adaan ku tuugayaa aan ku baryayaa ayb walaka adcuu ama walaka adiga darta ayaan adcuu u duceysanayaa ama aan wax u caabudayaa faballiqnii ilaahu u saalixa amalii iyo didiiladeyda teeda wanaagsan waqfir lii ilaahu idhaaf dunuubii dunuubteyda wamnun ilaahu galladayso calaya korkeega ku galladayso bimaa mananta bihi wixii aada ku galladaysatay calaa ahli taacatika daacadaada ee dadkooda ahlu daacadaada waxaad ku galladaysatay igu galladayso innaka calaa kulli shayin qadiir ayaa tahay innaka adiga calaa kulli shayin shay dhammaantiis qadiirun qaadirun ku awoodaa tahay waidaa saara haddii uu ka socdo min minan mina ilaa carafata carafa ou aado ustuxiba waxaa la sunneeyaa an yaquula inuu yidhaahdo minow ka tegaya carafaada u socdaa subax carafa loo socdo allaahuma ilayka tawajahtu ilaahu adaan kuusoo jihaystay oo wajhaka alkariim iyo wejigaaga wanaagsan ayaan usoo jeeyay wawajhaka alkariima aradtu wa waxaan doonaa wajhaka alkariim wejigaayo wanaagsan fajcal dembi ilaahu dembigeyga ka dhig makfuuran mid la dhaafo waxajii xajkeygana mabruuran mid lagu baarinimo fala ka dhig warxamnii ilaahu in naxariiso walaa tukhayibnii ha i hoojinin inaka calaa kulli shayin qadiir ayaa tahay wayulabii waa talbiyeysanayaa wayaqra'u lqur'aana ayuu akhrinayaa wayugfiru waxuu badinayaa min saa'iri aladkaari adkaarta wixii soo haray iyo wadacawaati iyo ducooyinkii min qowlihi allahuma aatinaa fi dunyaa xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaab annaar faslun fi ladkaari adkaarkii wadacawaati iyo ducooyinkii almustaxabaati la suneeyey bicarafaad lagu suneeyey carafaad dhexdeeda marka faslun fi ladkaari wadacawaati almustaxabaati bicarafaat qad qadamnaa waxaanu soo hormarina fii adkaari alciidi ciidda adkaarteeda xadiid annabiyi sala allahu caleyh waali wasalam nabiga xadiidkiisii ahaa khayru ducaai ducatan ugu kheyrka badan yowma carafa ducaau yowmi carafa wa khayru maa shayka ugu kheyr badanoo qultu aan idhi ana aniga iyo nabiyuuna nebiyadii min qabli iga horeeyeen laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir fa waxaa la sunneeyaa alikhaaru badin min hada dikri dikrigaan la badiyo waducaai ducada la oo wayajtahidu waa dadaalayaa fii dalika kaagaas dhexdiisa ayuu ku dadaalayaa fa hada alyowm maalinkan oo maalinka carafo waaye afdalu ayaami sanati sanada maalmaheeda kan maalinta ugu fadliga badan waa liducaai ducada ugu fadli badan maalin la ducaysto oo ducada ay ka fadli badan tahay yowm carafo ma jirto wahuwa mucdamu lxaji xajki badankiis xajka badankiis maalintaas wamaqsuuduhu weeyaan maqsuudkiisii walmucawalu calayhi iyo shayga markaa la aado waayo lagu leexdo fayanbaqii waxaa haboon an yastafriqa alinsaanu insaankii inuu faaruq yeelo wuscahu tabartiisa fi dikri dikriga dhexdiisa inuu ku faaruq yeelay waducaai ducada wafii qiraa'ati alqur'aani iyo quraan aan akhrintiisa wa an yadcuwa inuu ducaysto bianwaaci aladciyati ducooyinka anwaacdeeda kala duduwan wa an yaatiya inuu la yimaado bianwaaci ladkaari adkaarta anwaacdeeda wayadcuwa uu duceysta wayadkura uu alla xuso fii kulli makaanin meel kasta uu alla ku xuso wayadcuwa wa an yadcuwa inuu duceysto munfaridan isagoo keligii ah wamaca aljamaacati jamaacadii uu la duceysto wayadcuwa linafsihi nafsadiisa uu u duceeyo wawaalideyhi labadii dhashay uu u duceeyo wa aqaaribihi qaraabadiisa u duceeyo wamashaayikhihi shuyuukhdiisa culimmadiisii wax soo bartay uu u duceeyo wa asxaabihi asxaabtiisa oo u duceeyey wa asdiqaa'ihi saaxiibadii oo u duceeyey wa axbaabtiisa oo u duceeyey iyo wasaa'iri man dad intii soo hartay axsana ileyhi isaga uu ixsaan falay wa jamiici lmuslimiina muslimiinta dhammaantood dadkii ixsaanka kulahaa ee usoo ixsaan falay ee soo tarbiyeeyey wax soo siiye wax soo baray oo u duceeyo iyo muslimiinto dhan walyaxdarha ka digtoonaada kula alxadari digtoonaan dhammaanteed min ataqsiiri gaboodfal fii daalika kaagaas oo ku gaboodfala kullihi dhammaantiis <clears throat> fa ina hada alyowma maalinkan laa yumkinu ma suurtoobayo tadaarukuhu haleelkiisa <clears throat> maalintan in la haleelo ma suurtoobayso oo laga daba taga maalinkan in laga daba tagaa ma suurtoobaysa bikhilaafi ayrihi eyrkiis yani khilaafkeeda oo qeyrkiis yani waa khilaafsan yahay maalinkan walaa yatakalafu isku kalifi maayo assajca sajci fi ducaai ducada dhexdeeda sajci iskuma kalifayo sajci waxaa la yidhaahdaa ducada inay hal wax ku hoorsato dadka qaar ducada intuu nadaamiyo oo oo ay <clears throat> hal wax ku horsato si ay u yeelato luuq eh, nacam sajciga iskuma mashquuliy fainahu inahu wuxuu shuqlinayaa alqalba qalbiga wayudhibu linkisaara wayudhibu wuxuu tagsiinayaa alinkisaara isjejebin ilaahay laysu jejebiyo laysu duleeyay ayuu meesha ka bixinaya maanta dhan <clears throat> ninka sajciga sameynayo <clears throat> ninka sajciga sameynaya maanta dhan musjica ah wuxuu ka fakaraa sida uu u keeni lahaa erayo isku totoosan walkhuduuca ayuu tagsiinayaa waliftiqaara baahidii oo la muujiyay walmaskanata masaakiinnimadii wadillata dulligii walkhushuuca khushuuci la muujinayay ayuu tagsiinayaa walaa ba-sa dhib male bian yadcuwa inuu duceysto bidacawaatin ducooyin maxfuudatin la xifdiyey macahu isaga maciisa walaa ba-sa baas male bian yadcuwa inuu duceeyeysto bidacawaatin maxfuudatin macahu lahu ou leeyahay isaga ou isu duceeyey ow ligayrihi ama heyrkii ou u duceeyey masjuucatan masjuucatin ducooyinkaas oo ducooyinkaas oo masjuucatin la sajciyeeyey sajci loo yeelay idaa lam yashtail hadii aanu maidaa lam yashtaqil haddaanu ku mashquuleynin bitakalufi tartiibihaa iyada isku tartiibinteeda isku kalifaadeeda hadduunan ku mashquuleynin wa muraacaati icraabihaa icraabteeda ilaalinteeda hadduunan ku mashquuleynin wa sunatu sunada an yakfida inuu hoos u dhigo way sawtahu codkiisa biducaai ducada ou codka hoos ugu dhigo wayukhira ou badiyo min alistikfaari dembidhaaf dalabka ilaahay u ka dembidhaaf dalbayo watalafuzi iyo ku dhawaaqid bitowbati ou ku dhawaaqo min jamiici lmukhaalafaati ou ka towbad keeno mukhaalafaadka dhammaantood maca alictiqaadi bilqalbi qalbiga ictiqaadkiisana lala qabo wayulixu waa ku celcelinayaa fi ducaai ducadii wayukariruhu waa ku noqnoqayaa walaa yastabdi'u ma daahsanayo alijaabata ijaabada ducada in laga aqbalana ma daahsanayo oo allaan barine barine nagama aqbalayo ma dhahaysa wayaftatixu waa furfuranayaa ducaahu ducadiisa wayaqtimuhu waa khatimayaa bilxamdi lilaahi tacaalaa alla amaanis wathanaai caleyh alloo la faalleeyo la ammaano subxaanahu watacaala wasalaati watasliimi salaad iyo salaam calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga korkiisa ou ku saliyo salaamo walyaqtimhu ha dhameeyo ha khatimo bidaalika xamdi iyo sallina ku dhameeyo walyaxris dadaala calaa an yakuuna inuu ahaada mustaqbila alkacbati kacbada mid ujeeda wa calaa dahaaratin dahaara inuu ahaadana ha ku dadaalo rawaynaa fi kitaabi tirmidiyi waxaanu ku warinay kitaabka dhexdiisa can caliyin radia allahu canhu qaal waxa uu yihi cali akharu ducaai nabiyi sala allahu alayh waali wasalam nabiga ducadiisa tan ugu badan yowma carafata maalinta carafa fi lmowqifi meesha uu taagnaa allaahuma laka alxamdu kaladii naquulu wakhayra mima naquulu allow adaa mahad leh kaladii naquulu kaan dhahayn kale wa khayra mima naquulu waxa aan dhahayno oon kugu ammaanayno wax ka fiican oo ka kheyr badanna waa mahadsan tahay adaa mahaddeedaada allaahumma yaa allaahu allow laka salaatii salaadeyda adaa leh wa nusukii camalkeyga adaa leh wa maxyaaya nolosheyda wa mamaatii geerideyda wa ilayka xaggaaga ma-aadii noqodkeyga ou ahaaday walaka rabbi walaka adigou kuu sugnaaday rabbi yaa rabbi rabbigeeyo turaahii turaahkeyga dhaxalkeyga allaahuma ya allahu allow innii acuudu bika min cadaabi alqabri baan kaa magangelayaa cadaabi alqabri wa waswasata sadri laabta waswaaskeeda wa shataati amri iyo arrin kala yaacsan oo kala daadsan arrimahayga inay kala daadsanaadaana kaa magangelayaa allaahuma yaa allaahu allow inii acuudu bika min shari maa shay shartiisaan kaa magangelayaa tajiiu bihi aada la ima tajiiu bihi riixu dabaysha ay la timaado <clears throat> wayustaxabu waxaa la sunneeya alikhaaru badin min atalbiyati ou badiyo fii maa bayna dalika intaa dhexdooda kaagaas dhexdiisa wixii ah wa min asalaati iyo wasalaami calaa rasuulillahi sal l slam salligana inuu badiyo an yugfira inuu badiyo min albukaa'i ooyinta maca dikri dikriga la jirkiisa iyo waducaai duco dikri iyo duco inay ooyin la socoto fa hunaaka meeshaas ayaa wuxuu yidhi imaamu nawowi meesha ayaa tuskabu lagu shubaa alcabaraatu indhaha ilmada ayb ooyinta yacni indhaha wax ka daadanaya ooyinay biyo ah meeshaasaa lagu daadiyaa carafaadaa lagu daadiyaa wa tustaqaalu meeshaas ayaa cafis iyo dhaafid lagu dalbaa wa tustaqaalu alcatharaatu kuf kufka iyo dunuubtana halkaas ayaa cafiskooda lagu dalbadaa ayb waturtajaa meeshaas ayaa waxaa lagu rajeeya aalibaatu ama aalabaatu waxyaabaha la dalbaayana meesha oo alla laga dalbaayana meeshaas baa lagu rajeeyaa in la helo wainahu isaguna la mowqifun mowqif weeyaan yiri cadiimun weynin badan mowqif weyn waa carafa wamajmacun majmac kulan weyaan jaliilun aada u weynin badan yajtamicu fiihi waxaa ku kulmo khiyaaru cibaadi cibaadillaahi almukhlisiin ilaahay addoommadiisii mukhlisiinta ahaa ee ilaahay daacadda u ahaa kuwii ugu kheyrka badnaa ayaa meeshaa ku kulmo wahuwa acdamu majaamici dunyaa adduunyada kulamadeeda kan ugu weyninka badan afar malyana isugu imaanayso dada oo qof saalixa ku jiro ilaahay jecel yahay oo wax walba ku jiraan wa min aladciyati almukhtaarati ducooyinkii la doortay waxaa ka mid a ah, allaahuma aatinaa fi dunyaa xasanatan wafi laakhirati xasanatan waqinaa cadaab annaar allahuma inii dalamtu nafsii dulman kathiira wainahu laa yakfir dunuuba ilaa anta faqfir lii makfirata min cindika warxamnii inaka anta algafuuru raxiim allahuma qfir lii makfiratan tuslixu biha shanii aad ku hagaajinaysid fi daarayni labada daarba warxamnii raxmatanna io naxariiso ascadu bihaa fi daarayni labada daarba aan saciid ku noqdo waa tub calaya ilaahu iga towbad aqbal towbatan nasuuxan towban loo daacadnimo fale ama qofkeeda daacad u ah laa ankufuhaa aanan burinaynin abadan weligay waalzimnii ilaahu ilaazimi sabiila alistiqaamati toosnaanta jidkeeda laa asiiqu canhaa abadan weligay aanan ka leexanin marka allaahuma nqulnii ilaahu rar min dulli lmacsiyati macsiyada dulligeeda ilaahu iga rar ilaa cizi daacati daacada sharafteeda ii rar daacada ilaahayna waa sharaf macsidana waa dulli si kastoo qofka lacag u haysto oo adduunyada ugu raaxaysanaa waaqninii ilaahu ideeq bixalaalika xalaashaada igu deeq can xaraamika xaaraamtaada igaga deeq wabidaacatika daacadaada igu deeq can macsiyatika macsidaada igaga deeq wabifadlika fadligaaga igu deeq caman siwaaka wax adii kaa soo hara igaga deeq wanawir qalbii qalbigayga iftiimi waqabri iyo qabrigayga waacidnii iga kori min ashari kullihi shar dhammaanteed wajmac lii i ururi alkhayra khayrka kullahu dhammaantiisa ducooyinkan dhan badankood waa soo arooreen meelo kale kusoo arooreen ku sheegnay ayb faslun fi ladkaari almustaxabati adkaarta la sunneeya fi lifaadati kasoo tegidda min carafata laga soo tago ilaa musdelifata lasoo aado carafa waa soo dhammaatay maqribkii baa la gaaro waa laga soo tegay musdelifa loo soo socda adkaarteeda qad taqadama waxaa soo hormaray annahu yustaxabu in la sunneeyo aliktaaru badin min atalbiyati la badiya fii kulli mowdinin meel kasto wahaada kana min aakadihaa meelaha ugu aakadsan weeyaan wayughiru wuxuu badinayaa min qiraa'ati lqur'aani qur-aanka akhrintiisa min adducaai iyo ducadii wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaquula inuu yiraahdo laa ilaaha ila allahu macbuud xaq lagu caabudaa ma jira allah maahne wallaahu akbar wayukariru daalika waa ku celcelinayaa wayaquulu wuxuu dhahayaa allaahuma ilayka arqabu wa iyaaka arjuu fataqabal nusukii nusugayga aqbal wawafiqnii ilaahu iwaafaji warsuqnii ilaahu iarsuq fiihi isaga dhexdiisa min alkhayri khayr akhara mima atlubu waxaan dalbay yani camalkayga dhexdiisa ilaahu igu arsuq khayrka xaggiisa waxaan dalbaya wax ka badan walaa tukhayibnii ha i inaka allaahu ayaata aleh aljawaadu deeqda badnaa alkariimu wanaagsanaan wahaadihi leylatu habeenkan hiyo leylatu lciidi waa habeenka ciidda waqad taqadama waxaa soo hormaray fii adkaari lciidi ciidda adkaarteeda dhexdeeda waxaa kusoo hormaray bayaanu fadli ixyaaihaa habeenkan nooleyntiisa fadligiisa bidikri lagu nooleeyo iyo wasalaati lagu nooleeyo laakiin nabiga saa ma yeelin maqrib iyo cisho markuu tukaday waa iska seexday rasuulka mana soo kicin ilaa subxi waqad indama ilaa sharafi leylati habeenka sharafkeeda waxaa u dulmay sharafu lmakaani makaanka sharafkiisa wa kownuhu ahaanshihiisa lxarami iyo xaramki inuu kamid yahay walixraami ixraam uu ku jiro wa kownuhu qofka ahaanshihiisa filxarami xaramka dhexdiisa uu yahay walixraami ixraam uu ku jiro wamajmaca alxajiiji dadka xajiijta ah kulankoodana oo ku dhex jiro meeshay ku kulmaayeen wacaqiba haadihi alcibaadati cibaadadan ciribteeda alcadiimati weynaanta badan gadaasheeda ay tahay wa tilka adacawaati alkariimati ducooyinkaas wan wanaagsan fii dalika almowdini shariifi mowdinkaas shariif sharafta badan dhexdoodana uu yahay faslun fi ladkaari lmustaxabati fi lmusdelifati walmashcari alxaraami musdelifa adkaarteedii la suneynayay adkaartii musdelifo dhexdeeda lagu suneynayo iyo mashcarilxaraam lagu suneeyo mashcarilxaraam musdelifo laftirkeedaa la dhahaa ayb qaala allahu tacaala alla waxa uu yihi faidaa afadtum min carafaidaa afadtum min carafaatin haddaad soo shubmaysaan ood soo gadoomaysaan min carafaatin carafaad markaa kasoo gadoomaysaan fadkuru llaha ilaahay xusa cinda almashcari alxaraami mashcari alxaraam agteeda wadkuruuhu ilaahay xusa oo sheeg sheega kamaa hadaakum lian hadaakum inuu idin hanuuniye darteed lihidaayatihi iyaakum yanii hanuuninta oo idin hanuuniye darteed ilaahay u xusa wain kuntum waxaad ahaydeen wain hushaaniya kuntum waxaad ahaydeen min qablihi hortii la min addaaliina kuwa dhunsan ayaad ahaydeen kan horteed hortiisa fayustaxabu waxaa la sunneeya alikhaaru badin min adducaai la badiya xaggeeda la badsado fi lmusdelifati musdelifa dhexdeeda fii leylatihi habeenkiisa wamin aladkaari adkaartii watalbiyati talbiyadii wa qiraa'ati alqur'aani la badiyay fa leylatun habeen waa cadiimatun weynin badan kamaa qadamnaahu saanu soo hormarina fi lfasli aladii qabla hadaa fasalkii kan ka horeeyey wamin adducaai almadkuuri fiiha ducadii dhexdeeda lagu sheegay waxaa kamid a allaahuma inii asaluka ilaahu waxaan ku su-aalanayaa an tarsuqanii inaad arzuqdo fii hada almakaani meeshan dhexdeeda jawaamica alkhayri kullihi khayrka jawaamicdiisa dhan wa an tuslixa shanii shanigeyga inaad hagaajisid kullahu dhammaantiis wa an tasrifa canii inaad leexisid ood iga leexisid ashara kullahu sharta dhammaanteed fainahu laa yafcalu dalika ma sameeya kaagaasi hayruka adiga heyrkaa walaa yajuudu bihi ilaa anta adi unbaa ku deeqdo cid kale kuma deeqo waidaa salla subxa subxii haddii uu tukaday fii hada alyowmi maalinkan sallaahaa waa tukanaya fii awali waqtihaa waqtiga subxa kan ugu horeeya awali lwaqti wabaalaqa waa ku xeel dheeraanayaa fii tabkiirihaa kallahaadeeda uma yasiiru laakiin waa inuu waqtiga galo hubsado uma yasiiru waa soconaya ila almashcari alxaraami buu u soconayaa meeshii nebiga istaagay waaye laakiin musdelifoo dhanba waa meel la istaago uma yushiiru ila lmashcari alxaraami yasiiru waa soconayaa ila lmashcari alxaraami ayuu u soconayaa wahuwa jabalun sagiirun buur yar waaye fii aakhiri lmusdelifati musdalifa aakhirkeeda ayusamaa qusax ayaa lagu magacaabaa bidami alqaafi wafatxi zaayi fain amkanahu hadday u suurtoodo sucuuduhu fuulidiisu hadday suurtoodo sacidahu waa fuulayaa wailaa haddii kalena waqafa taxta hoosteedu istaagayaa mustaqbila alkacbati kacbada isagoo u jeesanayo fayaxmad ullaaha tacaala alla u mahadinayaa oo ammaanayaa wayukabiruhu waa kibaaranayaa allahu akbar buu dhahayaa wayuhaliluhu waa tahliilsanayaayo laa ilaha illa allahu ayuu dhahayaa <clears throat> wayuwaxiduhu waa waxidayaa wayusabixuhu waa u <clears throat> waa nasahayaa ceeb iyo xumaan buu ka hufayaa wayughiru wuxuu badinayaa min atalbiyati waducaai talbiyadii iyo ducadii wayustaxabu waxaa la sunneeya an yaquula inuu yidhaahdo allaahuma kamaa waqaftanaa saad noo joojisay fiihi meeshan dhexdeeda wa areytanaa iyaahu aada noo tustay fawafiqnaa ilaahuna waafaji lidikrika dikrigaaga kamaa hadaytanaa saad noo hanuunisay waqfir lanaa ilaahu noo dhaaf warxamnaa noo naxariiso kamaa wacadtanaa saad noogu yaboohday biqowlika qowlkaaga waqowluka alxaqu faidaa afadtum min carafaatin fadkuruu llaha cinda almashcari alxaraami wadkuruuhu kamaa hadaakum wain kuntum min qablihi lamin min addaaliin huma afiiduu min xaysu afaada annaasu wastaqfiru allaha in allaha gafuurun raxiim waan yukira inuu badyo ayaa la sunneeyaa min qowlihi rabbanaa aatinaa fi dunyaa xasanatan wafi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaquula inuu yidhaahdo allaahuma laka alxamdu kulluhu ammaanoo dhan baad leedahay walaka alkamaalu kulluhu kamaal iyo dhammaystirnaanoo dhan baa kuu sugnaadood leedahay walaka aljalaalu kulluhu weynaan dhammaanteed baa kuu sugnaatay walaka ataqdiisu kulluhu dahirid dhammaanteed baa kuu sugnaatay allaahuma qfir lii jamiica maa aslaftuhu ilaahu ii dhaaf waxaan hormarsaday dhammaantood wacsimnii ilaahu idhowr fii maa baqiya waxa harayna idhowr warsuqnii ilaahu arsuq camalan camal camalka oo saalixan hagaagsan tardaa bihi aada ku raalli noqonaysid canii aniga xaggayga aad igaga raalli noqonaysid yaada alfadli alcadiim fadliga weyn allihuu saaxiibka ahayo <clears throat> allaahuma innii atashafacu ilayka ilaahow xaggaaga ayaanayaan u shafaaca erge dalbayaa bikhawaasi cibaadika addoommadaada kuwooda khaaska oo khawaasta kuu ah yaan agyaan kaaga erge dalbaya kaaga shafaaco dalbayaa yacnii dadkaa inay duceeyaan dabcan wa atawasalu bika ilayka adaan kugu kuguxaggaagan u tawasulayaa ayb wa atawasalu bika waxaan kugu gaarayaa adiga ilayka xaggaagan kugu gaarayaa asaluka oon yacni ducadeyda iyo waxaan kaa rabo iyaga ducadooda iyo shafaacadooda ayaan ku gaarayaa ayb asaluka an tarsuqanii waxaan ku su-aalanayaa inaad igu arsuqdo jawaamica alkhayri khayrka jawaamicdiisa kullihi dhammaantii khayrkao dhan wixii ururinaya wa an tamunna calaya inaad korkeyga ku galladaysato bimaa mananta bihi waxaa ku galladaysato calaa awliyaaika ika awliyadaada korkooda wa an tuslixa xaalii xaalkeyga inaad hagaajisid fil aakhirati aakhirada iyo dunyaa addunyadii dhexdeeda ya arxam araaximiin Pai. xaafidka meelaha wuxuu leeyay lam arahum ahuuran ma aanan ku arkin idoo lasoo guuray waqad taqadama atawasulu binnabiy sal l cl fi adkaari alxaajati ayay kusoo hormartay nabigo lagu tawasulan adkaaru lxaaja min xadiid cuhmaana bni xunayf taasna waa xadiidkii indhoolaha indhooluhu wuxuu ku tawasulana ducada nebiga inay aheedan soo hormarin wataqadama fii baabi adkaari lmashi ila lmasjid asaluka bixaqi saa'iliina caleyka arrinkaasna arrin ilaahay sifo u aba waay maxaa yeele dadka wax weydiisanayo xaqa alla oo isa saaray oo dadku ay ku leeyihin waa inuu ducada ka aqbalo oo alla uu mujiib yahay oo ducadooda u aqbalayo marka sifa min sifaatihim baa lagu tawasulay wbilahi towfiiq wsal allah wslm calaa nabiyina mxamed wcala alih saxbi wslm